الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون bma qazidtha bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab lcaalamiin wbihi nastaciin cla umuuri dunya wdiin wsala allah wslama wbaaraka wancama cla sayidina wxabiibina wqurati acyina muxamadi wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima calamtana wazidna cilma wtuqan ya kariim ya latiif allahuma sali wslim wbaarik wanim cla sayidina wxabiibina wqurati acyina muxamed wcla aali saxbi ajmaciin wbacdu darsigeeni tobanaad ee kitaabkeeni ee zuwadka zuwad min raslaan waxaan ka bilaabaynaa kadaa zawaalu lcaqiila binoomi kul wamakinin walamsu mar'atin rajul la maxramin waxaa'ilun linaqdi kaf wamasu farji basharin bibadni kafin baabulwuduu buu kusoo jiray sheikhu raximah llahu tacaala wuduu uu soo tilmaamay inuu yahay isticmaalu lmaa'i fii acdaa'in maksuusatin muftataxatan biniya arinka koowaad ama sababta koowaad oo waajibisa ama keenta in qofku weysaysto waxaa weeye buu sheikhu tilmaamay alkhaariju min asabiil min sabiilin wuxuu kasoo kasoo reebay wuxuu kasoo reebay sheikhu maniyun muujibu taksiili maniyin muujibi taksiili buu kasoo ma aha mani kasta mani qubeys waajibis uu kasoo reebo wuxuu kan gelayaa halkan cilad sababta labaad oo waajibinaysa ama keenaysa ama sababta u ah qofkii inuu weysaysto kadaa zawaalu lcaqli laa binowmi kul mumakinin walamsu mar'atin rajul zawaalu lcaqli caqligii inuu suulo kala soocii caqliga dhashay waa tamyiiski kala soociddii shay qofku wax kala soocayay inuu suulo arrinkaasina kadaaka weeye kaasoo kale weeye oo iyaduna tuujibu lwuduuca laa binowmi kulli mumakinin mid kasta oo xasiliya salkiisa ku xajiya meesha uu ku fadhiyo kaa dhammaantiis hurdo u seexday keeni mayso weeso keeni mayso ama sababu ma aha weesadii walamsu mar'atin haweenay taabashadeed rajulan taabato had rajulan inaad kor dhigtid waa masalo walamsu mar'atin haweenay taabashadeed ay taabato rajulan ay taabatana kadaalika waa sidaasoo kale ayaduna amase walamsu mar'atan rajulun rajulin inaad tiraahdo walamsu mar'atan rajulin marka mar'atan labadaba xaraka way saaranta mar'atan iyo mar'atin labada waa la dhahaa korkaa waa ku dhacay soo maa marka mudaafkii mudaafilihii waxaa soo kala dhexgalay mafcuul baa soo kala dhexgalay oo mar'a ah haddii la kordhigo walamsu mar'atan haddii la hoos dhigana waa masdir mudaaf limafcuulihi rajulkii markaa ma garanaysaa rajulankaas marxay noqonaysaa masdar mudaaf lifaacilihi bay noqonaysaa rajulna mafcuulkii buu noqonaya walamsu mar'atin taabasho haweeney la taabto walamsu mar'atin taabasho haweeney ay taabato rajulan ay taabatana weesadii bay ku jabaysaa ama weesadii bay waajibinaysaa ina muujibuhu baan soo hadalnay soo ma ahayn laa maxramin laa lamsa maxramin mid maxram ah oo aangeyn taabashadiisu jabin mayso waxaailun teedhkii teedhkii kafa wuu diiday linnaqdi buu diiday burin weesadii la buriyahee buu diiday wamasu farji basharin bini'aadan farjigii taabasho la taabtaana bibadni kafin calaacal caloosheed lagu taabtaana kadaaka wayado waa la mid midoo tawjibulwuduu'a markaas war dhammaa waayahay shiikhu halka marka wuxuu ku tilmaamay saddexdii ka dhinnaa waxyaabihii weysada keenayay ama sababta u noqonayay tan koowaad tan labaad muxuu yidhi zawaabul caqli caqligii inuu tago caqliga tegiddiisu saddex midkood weeyaanoo in meeshaba uu ka baxo imaa biirtifaacihi inuu baxoba caqligiiba tagoba waa waali waa junuun wa imaa binqimaarihi ama inuu tiimbado uu fogaado qofkii inuu suuxay oo kaleeto weeye ama qofkii inuu sarkhaamay oo kaleeto weeye yo imaa bistitaarihi in uusan tegina daah la saaray inuu seexda weeye saddexdaa marko midkoodu ah sawaalcaqlin waxaa soo hosgelaya waalidii iyo suuxitaankii iyo iyo hurdadii zawaalulcaqli bay soo wadagelayaan marba hadday intaa midkood yimaado hee weesadii way buraysaa weyaan weesadii way way buraysaa weeyaan shiikhu wuxuu ka soo reebay kii salkiisa ku xajiyey hee dhulka meeshuu saaran yahay ama gaadida ha saarnaado ama meel kale ha saarnaado meesha uu fadhiyo kii salkiisa ku xajiyey dee caata mid caata joogsadana aan ahayn waa fahamta soomaa mid bismillahi raxmaan raxiim oo cayilanna aan ahayn qof dhexdhexaada iska ah markuu salka dhulka dhigo dhulkana ku xajiyey salkiisii saana uu ku seexday hurdadaasu sidaa ku seexday ayada waa laga soo reebayaa buu sheikhu ku yihi laa mumakina kulla mumakinin maqcadahu waaya de qofkaas suu suu u yaalba isagaa yaqaan weeyaan wuxuu kaloo shiikhu sheegay masalada saddexaad nin inay taa nin iyo dumar istaaftay oo maxram aan isku ahayn maxramka la sheegayo maxram hadaa maqsho waxay man xaruma nikaaxuhaa man xaruma nikaaxuhaa cala ta'biidi si si aan kama dambays lahayn qofkii uu kaaga xaaraantinimoobay nikaaxiisu baa maxramkuu noqonaya marka saddex meelood bay ka imaanaysaa maxramka waa u tegi doonaay waxay ka imaanaysaa ama nasabkii ama nuugmadii ama xididkii warkaama ku dhacay marka maxramka intaas buu ka imaanayaa qofkii marka maxramka ku ahaa gabadha qabtay hooyadeed maxramkaagi waay way sida kaa jabeen ms maxaa ku timi musaaharee ku timi wakaa haa waa fahan ninkan odayga ahi wiilkiisu gabadhu qabay way siday ka jabin mayso maxaa ku timi ninkan geellaa wiilkiisi baa gabadh qabay geelle gabadha hadduu salaamo way sida ka jabin mayso maxay ku timi waa musaaharadii wili dee ayadaan xaga kaga nima ayaduna madafiisana xanuuni ridaacina waa la mid nilmihii yarka ahaa oo labada sano maganasa ka yaraa oo la nuujiyey tii nuujisay walaasheed hadduu salaamo waysadii ka jabi mayso maxaa yae habareer ba u noqotay xagee oga timi habareerta biradaacat warkaama ku dhacay marka maxramku ama nasabha ku yimi hooyadaa iyo walaashaa iyo ma garanaysaa haddii gabar tahayna walaalkeediyo abtigeediyo adeerkeediyo ama ha ku yimi radaaca ku yimaado ama musaahare ha ku yimaadee laa maxramin laa lamsa maxramin baan haysaa laa lamsi hee maxramin mid ma garanaysaa maxram ah taabashadiisu ku buri weeyaan wakaa marka macnuhu marka labadan qof istaabanaya shiikhu wuu idlaaqa wuxuu yidhi ama kasaa isku taabtaan ama kasiisan isku taaban ama hadduu eebba kuha ku dhaco ama yuusan ku dhicin ama shabaha isku taabtaan ama yeesan isku taaban marba hadday istaabteen ee eh? weysadaasi waa jabtay buu kuyidhi sheikhu raximah llahu tacaala marka waataan kitaabta hore kusoo dhiganay kabiirayni baa ku jidha dad ma garanaysaa gabadhii inay gaadho xilli garanaysaa damac damac geli karayo ama la damci karayo wiilkii inuu gaaray xilli uu damac geli karo khasan maahayna qaangaaraan warabaa ku dhacay soomaa waaya masaladaasna shiikhu uu ka hadlay wuxuu kaloo ka hadlay shiikhu raxima tacaala haddii meeshii xaayil yimaado xaayilkaasi maladii haddii la xijiyo qofkii ninkii iyo gabadhii marka gadaasheeda iska taabtaan weesada inaysan jabin laakiinse waxaa isu geenayaa bangardarra wamasi farji basharin bibadni kaf iyaduna waa intaas kacdo qofka inuu taabto farji basharin bini aadan farjigii inuu taabto ama kii hore ahaado ama kan dambe ha ahaadee muxuuna ku taabanayaa bibadni kafin saddex masala meesha ku jirta marka waxaa la taabanata waa farji kow labo bashar baa iskale xaggaa maxaa ku baxay kii xayawaanka bibaatini kafinna maxaa ku baxay meelo kalaa ku baxay in ku taabto intaasoo dhan soo uruuriyo weesadii way jebinayaan weeyaan weesadii way jebinayaan waktira waa la doortay min akli luxuumi ljusri waktira waa la doortay min akli luxuumi ljusuri geelii hilibkiisi hilibkan cunid la cunaa inay weese waajibinayaan baa la doortay wakhtiyada waxaa la doortay min akli luxuumi jusri geeli hilibkiisa hilibka cunin la cunaa hee weese inay waajibinayaan ama weese inay sababu noqonayaan baa la doortay markaa ma ku dhacay wakhtiyada buu ku yidhi sheekhu raximahullah oo masaladanna waa sidaasoo madhabku wakhtiyada shiikhu wuxuu culimmada qaar baa dooratay madhabku siduu ahaa maaha madhabk maadaama hadda madhabkaan dhiganayno sheikhuo culimo waaweyn oo dooratay hilibka geela oo shaaficiye ah oo hilibka geelo inuu weysada jabinayo dooratay buu kasoo guuriyey doorashadan imaamu nawowi iyo rag badan buu tilmaamayaa albayhaqi iyo laakiinse madhabka sida ah oo mashhuurka ku ah waxa weeye inaysan weyso jabinaynin warkaama ku dhacay saasuu eh, waaya halkaa marka shiikhu wuxuu kaga baxay waxyaabii weesay jebinayay qofkii wuu weeseystay marka qofkii hee wuu weeseystay markuu weeseystay kadib masale imaan masalooyinka imaan lahaa buu kuu sheegaya wuxuu ku yidhi wamac yaqiini xadain aw tuhri idaa taraashakum bididihi camil yaqiinuhu aw yaqiinahu kaad raasidba wasaabiqun idaa juhil hud lidamaa qabla yaqiinin xayu lam yuclam bishayin falwudu'u multazamun waa masalo faahfaahin dheer u baahan wa maca yaqiini xadain weesejab hubid la hubo aw tuhurin ama weesaqab hubin la hubo la jirankeed hee idaa dara'a hadduu soo kordho hadduu soo kordho shakun shake soo kordho shaki yimaado waaya shakigaas muxuu ahaa shakigaasoo kaa la hubay lidkiisii ah ama weesaqab ah hubtidaa ama weesajab ah hubtidaa lidkii hadduu soo kordho shakiya maxaa la samaynayaa camila wuu ku camal camalfalayaa huwa qofkaasi yaqiinahu yaqiintii tuu hubay tuu hee hubay buu ku camal falayaa haddaan godnana camila waxaa camal falaya yaqiinuhu yaqiintiis camal falaysa oo soconaysa oo shaqaynaysa warkaa ma ku dhacay waaya taa waa masalo shiikhu muxuu ku yidhi qofku haddii uu hubay inuu waasa qabay tusaale ahaan kadib markuu meelaha marayay afar saddex saaca kadib uu shakiyey waysadii makaashtas kaama jabin muxuu hubaa yaa xir muxuu hubaa weesaqa buuba muxuu ka shakiyey inay ka jabtay shiikhu wuxuu ku yidhaahday camila wuxuu ku camal falayaa yaqiinahu tuu tuu hubay oo maxay tuu hubay maxay ahayd inuu weyso qabo lidkeedna wuxuu ogaa saaka inuusan weesesan buu ku baxay goor duurkii dhow yahay wuxuu isku qabtay ma weyseysatay mise waa weesada waa kaa jaban tahay asalku maxaa weeye inuusan weyso qabin weeye beedkaasaad dagada ka qabanaysa camila wuu ku camalfalayaa yaqiinahu buu ku camalfalayaa w wamaca yaqiini xadain aw duhrin idaa dara'a shakun bididihi shakiga dadka ku xir dadka shakiga ku xir wamaca yaqiini xadain weese jab hubin la hubala jirankeed aw duhrin ama weese qab hubin la hubala jirankeed idaa dara'a haduu soo kordho shakun shaki hadduu soo kordho shardigaasoo shakigaasoo bididihi kaalidkii ah camila wuu camal falaya qofku yaqiinahu yaqiintiisi marka yaqiin haddaa kordhigtid caladuul qabsan mayse ba u keenaysaa camila waa ku camal camalfalaya yaqiinahu ay biyaqiinihi binascil khaafid baa la dhahaayo ba baa ka maqan xarfu jarab camila wuu ka camalfalaya yaqiinahu biyaqiinihi buu ka camalfalayaa taa waa tii la hubay wa saabiqun wa idaa juhila haddaan la garanaynin saabiqun tii horeysay haddaan la garanaynin labadiiba wuu hubaa laakiinse muxuusan ogeyn tii horeysay labada wa idaa juhila haddaan la garanaynin saabiqun tii hee horeysay ninkan saaka barqadii duhurkiibu isku qabtay saaka markuu barqadii wuxuu ogaa inuu weesaystay wuu hubaa inuu suuri galanaya wuu hubaa laakiin se wax kale garan waaya kee kuu horeeyey marka muxuu hubaa labada waa yaqiintahe waxaan hubaa inaan suuri gala niyo saaka suulina waa galay inaa haysana waa ogahay ayaa horeeyey juhila wey markaa juhila hee weyaan wa idaa juhila haddii aan la garanaynin saabiqun saabiqun haddaan la garanaynin kii soo hormaray juhila aan la garanaynin hee maxaan samaynaa khud qaado buu ku yidhi didda maa qabla yaqiinin didda maa qabla yaqiinin yaqiintii horaysay lidkeed qaado didda maa qabla yaqiinin ee didda qabla yaqiinin <coughs> didda maa qabla yaqiinin yaqiin horaysay hee lidkeed qaado intaani waa mas'alo saddex mas'ala ku jiro qofkan hadduu inuu weeseqa inuu dahaaro qabay ogaa inuu dahaaradu ka jabtayna ogaa labadaasba uu hubo laakiinse uusan kala garanaynin yaa hee yaa horeeyey labada waa ka boodaynaa labadaa tii ka horeysay xaaladii ka horeysa labadaba hee baa u tegaynaa ma ku dhacay labada xaaladood isku qabtay tusaale ahaan duhurkii markii la gaaray wuxusu qabta walaala barqadii yaa suuli inaa galana waa ogaa inaa haysana waa ogaa kee talow ii dambeeyey waxaan leenahay labada wax ka horreeya ma jiraan awgeed labada labada xaaladaha labada horaantooda laba mid baa ahayd inaa wayse qabtay inaa wayse ka soo maahayn kee ogeed wuxuu yidhi saakasaa u soo baxay yah waa wayse qabay intaan afar saac ka soo gaarayay marka muxuu hubaa yaqiin maxaa ah qablahumaa maxaa yaqiinah qablahuma maxaa yaqiinah ah? inuu weese qabaa yaqiina soomaa waxaan leenahay taas waa xaalad maxaa kaloo xaalada ah? qablahumaa inuusan weyse qabin saag markaa soo baxaya weyse ma qabin laakiinse goor dhexo oo meelahaan soo maray baa waxaa xasuustaa inaan weysaystay suulna galay laakiinse way kala garan lahay maxaan leenahay maxaa kuu horeeyey qablahumaa maxaa ah inaadan weese qabin xagaag taa danbaa ku bilaabaynaa labadii laysku qabsaday uu hubay xaaladii ka horeysa hadduu yahay hadduu hubo inuusan weyse qabin hadda waxaan leenahay hadda waxaan leenahay anta mutatahirun waa weyse qabtaa waa hee weyse qabtaa warkaama ku dhacay taa waa masalo suu ilama fahmi horta markii hore saamka soo baxay wuxuu ogaa inuusan weyse qabin goor dhexe oo shan saacay ahayd buu ogyahay inuu suulana galay weeseystayna tii kala horeysayna ma hubo laakiinse muxuu ogyahay labada horaantooda hee wax weesaa inuusan qabin taas weese la aanta lidkeed buu qaadanayaa marka lidkeed maxaa weeye mutaahirun wey lidkeed warkaa ma ku dhacay maxaa yeelay marka hore hadduu ogaa inuusan weyse qabin hadda wuxuubaa inuu weyseystay maxaa shayga kaga jiraa marka wuxuu shayga kaga jiraa uh, buridani ma ka horreysa mise waa ka dambaysa hadda marka wuxuu hubaa inuu weyse qabay soo ma taasaa loo wadaya <laughs> warkaa maydin dhacay haye sheikh xaaladda labaad u kaada sheikh fiqiho baranaynaay xaaladda labaad maxay tahay ninkan wuxuu ogaa qablahumaa inuu weyse qabay waa kala saaraynaa marka ilaan hadda waxaa la isku hayaa wareen marka hore waa weese qabaye waagii markii dhexe baa suulaya weese mid labadaba sameeyey kii ii horeeyena garan kii dambeeyena hee garan maye maxaa ii talaa waxaa leenahay sheikh su-aal baa lagu weydiinayaa inaad iska weyseysata caado ma kuu tahay horta caada ah iska weeseysa hee ma leedahay hadduu dhaho caado waxaan leeyahay iska weeseysiya waxaan leenahay weysadii aad weesadii aad ka shakisan tahay iyo suuligii aad gashay iyo weesadaan aad ka shakisan tahay weesadii waxaa laga soo qaadayaa sidii hee tii caadinku ku ahay xagga iska dhig hadda ma weyse qabtid markaa ma ku dhacay yaa hadda hee hadda ma weyse qabtid waaya haddii iisoo qabo hadduu yidhaahdo wax caada ahaba yaraatee hee ma lahayn waxaan leenahay fa anta alaana mutatahirun ma ku dhacay saddexdaa xaalaa marka meesha ku jira qofka hadduu horey u hubay inuusan weyse qabin cala duul waxaan leenahay mutadahir baa tahay yaah hadduu yidhaahdo caado caado waxaan lahaa horey waan usoo weysaystay weyse hore waan hubay laakiinse waxaa caado u leeyahay inaan iska weyseysto waxaan leenahay weysadaas iyo taa isku walaaqan weysada ku jidha kasoo qaad caadadii haddaba ma weyse qabsida hadduu yidhaah wax caadaayo weesaa un la yaahaba yaraatee hee ma jiro taydaan iska dhoortaa maxaan leenaha fa anta alaana mutatahirun intaasuu sheekhu kuu sheega wa saabiqun idaa juhila wa idaa juhila haddii la garan waayo saabiqun tii hore juhila la garan waayo hee khud qaado dida maa qabla yaqiini yaqiin yah yaqiin horaysay lidkeed qaado taas waa tii horteeda la garanayay xayu lam yuclam taanba la aqoon bishayin shaynaba taan la aqoon <laughs> taan waxba laga aqoonba fal wuduu'u weesadii ayaa multasamun la waajibiyey warkaama ku dhacay yaah ninkan labadiiba inuu isku khalda waa yaqaan waa ogyahay laakiinse wax u horeeyaba ma yaqaanba inaan qolyi hore maxaa lagu kala saaray maxaa ku horeeya kala saarsoomayn ninkan labadii labadiinsu khalday waa ogyahay lakiinse waxa sii horeeya haba yaraatee hee maba ogaba waxaan leenahay fal wuduuu weysadu hee multazamun waa mid la waajibiyey weeye marka ma ku dhacay waa mid hee la waajibiyey waaya maxaa yeele salaadii taradud laguma geli karo soo maaha yaa mhm halkaasna masaladaasu ku dhaafay sheikhu raximahullaahu tacaala raxmatan waasicatan waaskanahu fasiixa jannaati wanafacanaa biculuumihi aamiin xaggan wuxuu ka gelayaa furuuduhu furuudul wuduu'i weysadiibaa hadda la bilaabayaa in la weysaysto furuuduhu niyatu waqsil wajhaka waqaslu kalyadayni mac mirfaqika wamasxu bacdi ra'si uma qsil wacum rijlayka maca kacbayka watartiibu mhm. furuuduhu furuudul wuduu'i weesadii arkaanteedu anniyatu weeye waa niyadii koow waqsil dhaqniyahow ardayow waxaa dhaqdaa wajhaka wejigaaga dhaq wajhaka aliftaas idlaaq waay wajhaka adiga wejigaaga dhaq waqasluka waqasluka baa ah furuudii baa dhahaysaa waqasluka furuuduhu qasluka weydaa waqasluka dhaqidaada aad dhaqaysid alyadayni labadii gacmood mac mirfaqika adoo raacanaya suxullada ayaa ahee furuudii ka mida ama ah wa masxu bacdi ara'si madaxii qayb ka mida masixid la masaxaa weeye furuudu uma kadibna iqsil dhaq ardayow wacum gaarsiina rijlayka labadaada lugood mac kacbayka adoo raacinaya mac kacbayka ee canqooyadaada la jirankooda wa tartiibu tartiib ayaa ah furuudii kala hormarin lakala hormarinayo intaa marka waa lixdii arkaan lixdii arkaan ee weesadu lahayd weeye uma kadibna lahu weesadu waxay leedahay anaga weeso dee weeso dhadig bay iska noqonaysaa wuduudu weesadu alwuduuu lab ahaan bay ugu jidhaa meesha ma ku dhacay yaa uma kadibna lahu yaa seexday uma kadibna hee lahu weysadii shuruudun bay leedahay shuruud khamsatun shan ah shuruud hee khamsatun shan ah shuruuddaasoo khamsatun ah duhuuru maa duhuuru wahiya shuruudaasi duhuuru maain maain weeye hamsidaa ka maqan wahiya shuruudu duhuuru maain biyo daahir noqoshadood weeye wa kownuhu kownul mutawadi'de kan weysaysanaya ahaansho uu ahaado weeye mumayizan uu ahaado mid hee wax kala soocaya wa muslimanna uu yahay qof muslin ah wa cadamulmaanici wa cadamulmaanici mid diidaya waa inuusan jirin min wusuuli maa'in biyo gaaridood ilaa basharati almaqsuuli kii la dhaqayay jirkiisa ama haragiisa wayadkhulu wuu soo gelahayaa alwaqtu waqtigaa u soo gelahaya lidaa'imi alxadati kii weesajabkiisu joogtada uu ahaa wacadda wuxuu raaciyey minhaa shuruudulwuduugii wuxuu ku daray alraaficiyu imaamkii raafici ahaa rafc alkhabasi najaasadii in layska suuliyo marka hore buu ku daray rafca alkhabasi ay isaalata najaasa buu ka wadaa rafca alkhabasi hee najaasadii in layska suuliyo hadduu marayaa kadib baan faahfaahin doonaaye furuuduhu furuudul wuduu'i anniyatu waniyadii sida laisku saaraya baro baro sida laisku saaraya furuuduhu hee furuudul wuduu'i anniyatu weeye niyadii waqsil dhaqniyahow wejhaka wejigaaga dhaq waa shardiga oo labaad wa qasluga dhaqidaada alyadayni aa dhaqaysidna maca mirfaqika xusulladaada adoo raacinaya la jirankeed hee weeye furuudu wa masxu bacdi ra'si madaxii masaxid qeyb ka mida masaxid la masaxaana weeye furuudu uma kadibna iqsil dhaq wa cuma gaarsiina dhaqidii rijlayka labadaada lugood maca kacbayka adoo hee adigoo maca kacbayka anqooyadaada la jirankooda watartiibu tartiibkiina kadalika iska dhadaalabsi weeyaan uma kadibna lahu waxay leedahay weysadu shuruudun shuruud oo khamsatun shan ah dahuuru maa'in biyo daahir noqoshadoodu weeye shardiga koowaad wa kownuhu kownu lmutawadi'i de kan waxaw kan weesaysanayaa inuu ahaado weeye shardigu mumayiza mid soocaya wax kala soocaya mm, mumayis marka waa an yakula waxdahu wayashraba waxdahu ya iisoo qabo wayastanjiya waxdahu inaa keliga wax cuno wax cabo suuliga geli karo markaa qofka mutamayis weeye markaa mumayis weye marka ku dhacay yaah miiska marka wixii ka hooseeya weesadoo maqbuul maaha wa musliman waa inuu muslim yahay wa cadamulmaanici maanicna waa inuusan jirin ka hor istaagaya min wusuulilmaa'i biyo gaalidood ilaa basharati lmaqsuuli kii la dhaqayay haragiisa ay gaarahayaan wayadkhulu wuu soo gelahayaa shardiga kale alwaqtu waqtigiibaa soo gelahaya lidaa'imi alxadati kii xadaskiisu joogtada ahaa mhm. <clears throat> wacadda wuu ku daray ama wuu ku tiriyey minhaa shuruudii xaggeedii alraaficiyu baa ku tiriyey imaamka weyn rafca alkhabathi ay isaalatan najaasati wuu ku tiriye weeye xagga marka sheikhu wuxuu tilmaamay shuruud laba masalo masalada kale waxa weeye furuud ulwuduu'i buu tilmaamay niyada ugu horeysa niyadana horaa usoo tilmaamnay markaan muqadamada kitaabka soo maraynay shuruud bay niyadu leedahay maxal bay leedahay waxay leedahay siiqooyin bay leedahay waxbadan bay leedahay wejiga dhaqidiisana weji waa iska naqaanaa halkaa tintu ka beeranto ilaa halkaas afgareedku ka muuqanayso ilaa labada dhegood dhexdooda ayaa la dhaqayaa weji intaas ah inta inta tin ku jidha in la dhaqa weeye waaya tinta marka halkaa ku jidha wixii garkaas iyo hareedada ka soo hara inta ka soo hadha tintaas wixii intaa ka soo hara biyaha salkaa la gaarsiinayaa warkaa ma ku dhacay tiin suniyaha iyo tii shaarbaha ahayd iyo tii meelahan kasoo baxbaxda iyo tii magaranaysaa dhigta ku beegan iyo salkooda biyaha la gaarsiinayaa ama haddee tintu badan tahay garkii iyo hareedkii dintoodu fara badan yihiin muuqashadaas ma garanaysaa qofku markuu salka usoo fadhiisto uusan haragaaga arkaynin waxaan leenahay marka korka in laga dhaqaa waajiba hoosta in la gaarsiiyo sunno weeye waajibaadka marka arkaanta soo gelimayso mayso warkama ku dhacay yaa ah khafiifka marka wamaa taraa basharatahu fii majlisi takhaatubi waaya marka arrinkaas see loo hubsanayaa qofku inuu halkaa gaara muxuu ku hubsanayaa haye haye sheekh cabdiraxiim halkaa inaa gaadhay maxaan ku sheegnay e, wejiga maxaan ku sheegnay haddaad inta kasoo baxayso ilaa halkaa sooma ilaa halkaa ilaa iyo halkaa marka inaan halkaa gaaray maxaa ku caddaynaysaa yah yah yacni waajibkii intaa hayso halkaa ma ah waxaa waajibku waa inaad dhaafsid saaad u hubsato waajibkii inaad hee dhegta halkaasaa u gaarsiiso inaa uhubsta maxaa lagaa rabaa inaa dhaafto dee saa u fahan sheikh gacantii halkaas suxuladii inay ku jiraan maxaa ku hubsanaysaa inaad dhaafsiiso warka ma ku dhacay marka maalaa yatimu weeye saa u fahan waayahay sheikhu marka raximah allahu tacaala intaasuu masalada ka hadlay shuruudul wuduu uu tilmaamayo da shuruudda waa iska fahmaysaan sheikhu wuxuu tilmaamay shuruudaas kow biyo nadiif in la isticmaalo shuruudii horee ku jira waase garanaysaan qofka muslim qofka u haysanaya inuu yahay hee qof wax kale soocaya mutamayiskii waataan soo tilmaamnay muslim waa inuu yahay in qofkan gaalkaah hee maaamaaaaqof markuu niyeysanayo cibaado maxaa shardi u ah islaamu naawi niyadda shuruuddeeda ku jidha islaamu niyadda shuruuddeeda waxaa ku jira islaamu naawi kan wax niyeysanaya hee inuu islaam yahay hadduusan saan bahayn shardigii niyada soo jabayba intaan la gaarin shardigii weesada ah warkama ku dhacay yaa waka saa u fahan marka maanic xisiya waa inuu maanic labaa loo qaybiyaa maanic sharciya iyo maanic xisiya maanic xisiya wax laga wadaa haragiiba waxaa saaran wax biyihii u diidaya koolaaba saaran yacni cajiin baa saaran cidiye dheeraada gabadhii ugu jira oo cidiyaheeda hore aan ahayn yaa waxaasoo dhan biyihii bay u diidayaan weesada weesadii bay u diidayaan haragga inay gaadho marka weesadaas ma ansixin dee taasaan dhahayna cudri sharci ee maanic sharciye maanic sharci maxaa la wadaa maanic dee xubnihii weesada aan kasoo muuqanayn laakiinse shareecadu keentay oo tirahda haddii uu yimaado weesa socon mayso maanacaas muxuu yahay waa xaydkii nifaasi gabadha ku dhacayey xaydkii nifaas gabadha ku dhacayay maanic sharciya weeye maanic xisi maxaa laga wadaa meelihii la wehesana yuu saaran yahay waa xisi shay biyihii diidaya weesadii diidaya oo xisiya maxaa laga wadaa yani xameelihii weesada buu hee buu saarsaaran yahay inay biyihii weesada gaaraan mid maanic sharciga maxaa laga wadaa shay weesadii diidaya see u diidayaa markaa jirkii ma saarna laakiin shareecadaa keentay oo tidhaahday arrinka hadduu yimaado weese socon mayso warkaama ku dhacay wees ma ansaxayso idan gabadh xayd qabta weese ma laga aqbalayaa wees ma guntamayso waayahay mhm. marka shuruuddaysu dee shanta keliya maaha tobaniyo la gaarsiiyaa xaggan wuxuu sheekhu gelayaa markaa sunnadii hadduu soo dhameeyey sheikhu raximah allahu tacaala uu soo dhe masaladaas raaficiyaanan ka boodin imaamu raafici wuxuu yidhi shuruudda weysada waxaa ka mid ah meesha haddii najaasa ku taallo isaalatu lkhabathi ama rafcul muxuu yidhi shiikhu rafca alkhabathi horta intaan la weysaysan hee in najaasadii meeshii horta laga dhaqo shardigaas horta ku yaal biyo ee wuxuu yidhi anigu ma ogeli najaasadii meesha ku taalla inaa biyihii weesada ah aan weysaysanay hee ee kuusii dhaqdo ma ogeli buu yidhi sheekh warkaa ma ku dhacay maxaan doonayaa laba derajo marka hore soo dhaq darajada labaad kadibna haysaso weeskiina waa la mid imaamu raafici baa ku daray shardigaa buu ku yidhi kitaabkii kan koriyaan kusoo dhiganay masaladan dhinaca kale uu imaamu nawowi ka fiiriyey oo la layidhi waa xoog badan tahay oo ah najaasadii in la kala qaado oo la yidhaahdo najaasadii waa najaaso markasta mutawasidaa laga hadlay najaasadii mutawasidadah hee waa najaaso maxaa loo qaybinta mutawasidadaa cayniya iyo xukumiya imaamu shaafi nawowi wuxuu yidhaahday raximahullah hadday baasha xukmiya tahay hadday tahay cayniya loo jeedo sida imaamu raafici sheegay weeye leynka asagaa haya warkaama ku dhacay oo marka hore in la dhaqo weeye kadibna la weysaysto ama najaasadii laska dhaqo kadibna la qubaysto qubayska waajibkaa ah. ama hadday najaaso tahay mid aan la arkayn oo xukunkeedii keliya uu joogo hee markaas wuxuu yidhi biyihii weysadii lagu weysaysanayey ya ayaa ku filan weysadiina inuu meeshii weysadiina ku fusho najaasadiina uu dhaqo maadaama aan la arkayn marka najaasa xukmiya xukunkaas imaam raafic sheeg waa laga soo reebaya ayada biyihii weesada keliya ayaa hee eh, ku filan oo sii raacinaya oo sii dhaqaya weeye warkaama ku dhacay wakaa masaladu wasunanu siwaaku uma basmilaa waqsil yadika qaabla an tudakila mhm. wasunanu sunooyinkiina asiwaaku baa ah caday baa kow ka ah uma kadibna basmilan basmilan way macnuhu basmilan haddii miinku miin hoos dhigayaa yah haa amar weeye uma kadibna basmilan bisinlayso wey aliftu waa nuunu tawkiid khafiifo waa alif loo bedelay uma basmilan bisinlayso oo bisin qabso haddii basmala la yidhaahdaana uma kadibna basmala ficil buu noqonaya basmala wuu bisinlaystay iska noqonaysa alifta islaaq waay waqsil dhaq yadayka labadaada gacmood dhaqan labadaada gacmoodna dhaq qabla an tudakhila qabla an tudakhila qabla an tudakhila wy aliftu idlaaq wey qabla an tudakhila inta aadan gelin biyihii labada gacmood dhaq an tudakhala midin qoraya qor dhigayaa haa yuu kordhigayaa kordhigadii timahaan ah haye haddii la kordhigana waa caadi an tudakhala aliftaas isbedelisa markaan leeya naxwada hala barto wataa an tudakhila haddaan dhahna aliftaasi meesha shaqa kuma laha idlaaq bay iska noqonaysaa haddaan dhaho an tudakhalana aliftaasi naa'ibulfaacil bay noqonaysaa warkaa ma ku dhacay yaa sheikh sheekh ismaaciil <laughs> qabla an tudakhala intaan la gelin labadaas Ah, amase qabla an tudakhila adigu intaadan gelin marka adaa faacilka noqonaya daa ficil caadiya ka dhigsi biyaha aadan gelin wey an tudakhila intaadan gelin inaaan weelkii aadan gelin inaaan weeye hamsadii baa ka maqan wa madmin luqluqo wastanshiq sandaarso wa camim wadagaarsii ara'sa madaxiina dee masaxa wadagaarsii waabda'hu ku bilow basaxidiina min almuqadami xagga hore ku bilow xagga horea ka bilaabaysaa haahay xagga hore hee ka bilowbu shiikhuu ku yidhi raximah allahu tacaala xaggana mhm. shiikhu wuxuu tilmaamay sunnooyinka waa sida u yaalo wuxuu kaaga bilaabay inaad cadayato marka hore marka hore markaa marka hore gacanta gacmaha dhaqanaysaa markaa gacmaha dhaqatid baa cadayga bilaabaysaa shiikhu laakiin muxuu sameeyey marka hore cadayo buu ku uma kadibna bismilla dheh kadibna waqsilyadika gacmahaaga dhaq halkaas kusoo xejiy adugaa sunnee luqluqashadii ku daray istintaarkiina wuu ku daray wacammir ra'sa wacammimi ra'sa madaxiina wada gaarsii buu ku yidhi madaxiina hee wada gaarsiin oo madaxa arigunigu waxa weeye inaa qeyb ka mida ah masaxdii walow shacaratan bixaddiha baa gaari doontaan meela ku taal walow shacaratan bixaddiha hal timba ha ahaatee taasaa u qabatay buu yidhi way kaaga dhan tahay shardiga marka tinta markii lama saxayo shardiga madaxa tinta markii lama saxayo waxaa weeye tintaa aama masaxday xadda ra'si inaysan dhaafin xadda ra'si inaysan ha oo gabdhaha hadda markay tintooda masaxayaan gabdhaha xaggan timoodu joogaan soo maa yaa haddii inta usoo qabtaan inta xaggan maraysay xaga ka masaxaan masxuu ra'si ma tahay masxuu ra'si ma tahay okay dood baa lafaca tintan xayaa ku taallaa tinta maxaa ku taallaa tinta maxaa ku taallaa sheikh madaxa ku taallaa marka dee madax shacriya marka waxaan leenahay tinta la masaxayo xaddu ra'si waa inaysan dhaafin xaddu ra'si hee waa inaysan dhaafin marka ma ku dhacay ah, haa masalada marka xaggaan ka masixine asalkooda soo masax tinta xaggaa soo gaadhay asalkeeda oo madaxa haysata hee soo masax weeye amase meesha kore ka masax mhm taasaa marka shardi u ah masixidii madax la masaxiyey qofka marka haduu haduu markaa koofiyad u xirantahay ama wax kale u xiran uu nacaya inuu madaxiisa ka qaado madaxa qeyb ka mid inuu masaxaa waajib ku ah kadibna hee sunnuhu waxa weeye inuu kasii cimaamadii uga dhammaystiro masaxidda ama wuxuu qabo kale inuu uga dhammaystiro weeyaan mhm masalada shiiku saasuu kugu tilmaamay see loo masaxayaa madaxa buu ku yidhi ibda min almuqadami halka hore ka bilow saasaa qabanaysaa labada gacmood xaggasaa saaraysaa muu saarta waa wadaysaa waxay geenaysaa mesha ugu dambaysa suulasha suulashu way rogmayaan keliya mooyaane dhaqaaqimayaan iyagu markaa ma ku dhacay xaggaa dhafoorka u saaraysaa waa wadaysaa waa soo celinaysaa haddaan marka madaxaagu diiran yahay waxaa ka soo celinaysaa ma jiraan markaa ma ku dhacay yaah laakiin tinta haddaa leedahay inaad soo celiso waay markaas saasaa u masaxday mhm. waana sida dee ugu fiican shiikhu wuxuu ku yidhi markaa waa masxu udnin dhegihii masixidoodii mhm. wa masxu udnin baa sunno ah sunnuhu maxaa weeye masxu udnin dhegtii masixideedii baadinan xaggii gudaha iyo wadaahiran xaggii bannaankaba baadinku waa meeshaan waa intan madaxa wejiga soo xigta daahirkan waa inta madaxa xigta xaggaa weye daahirku xaggaa dambe wa masxu udunin udunin dhegtii masxideedii baa sunnaa baadinan xagga gudahaya waa daahiran xagga bannaanka laga masaxayo walisimaakhayni labadii doloolood in la masaxa ayaana sunnaa labadii doloolood ee dhegta in la masaxa ayaana sunnaa maxaa lagu masaxayaa labadaasba bimaayin aakhar biyo kale oo biyihii madaxa ku masaxda ma maahe biyo kale ayaad usoo qaadanaysaa tinta ma dhegaha usoo qaadanaysaa warkaa ma ku dhacay yaa mhm. waayahay mhm. oo marka dee dhegta laftigeeda see buu masaxayaa labadaas farood buu dhegta ku masaxayaa dhegta gudaha inta sumaaqeynka iyo iyo haddii eebba kuu roonaado baadinkii suulashana wuxuu ku masaxayaa daahirkiibuu ku masaxayaa warkaamuu ku dhacay daahirka dhabarka kusumas suulashana waa daahirka labadaas gudahana kawaana gudaha kaga shaqaynaysaa kadibna maxaa samaynaysaa labada gacmood sidaasa ah, basaa ah ugu qabanaysaa istidhaaran maxay dhaheen ishee istidhaaran ah, adoo sii dadaaliya weli dadaalkusii darayade saasaa usii qabanaysaa waas waa kaa dhantahay baashaas hada bilahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wcalaa alihi wsaxbi ajmaciin